isiiya shaarafci heedda hohoyaday artimaha daabidka haa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho wiye subaho kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal dalkiinba meel joogtaan si walbadana maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka keyena wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa axad taariikh ah ku aasaysan tahay afartobanka bisha janaayo sanada qodobadaad barnaamijka kulanka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kadib boqol maalmood oo dadka falastiiniyiinta ay wajahayaan xaalad aad u adag dunida oo idil qeybo badan oo ka mid ah waxaa ka dhacay dibadbaxyo lagu dalbanayo xabajoojin iyo in dhibaatada laga joojiyo dadka reer falastiin waan soo qaadan doonaa qaar ka mid a ah dalalka afrika oo cambaariyay dalalka reer galbeedka ee difaacaya israa'el kana difaacaya fadhiyada maxkamadda ee laga gudbiyey dacwad ka dhanaa xuquuqda bini-aadamnimada oo ay ku tunteen yahuuddu iyana waad degeysan doontaan qaramada midoobay waxay sheegeen ciidamadooda inabad inay ka bixi doonaan sanadka dhamaadkiisa dalka congo iyana waad dhegeysan doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa ergeygii u qaabilsanaa mareykanka arrimaha isbeddelka cimilada oo iska casilay shaqadii uu hayay isagoo ka shaqeyn doona dib u doorashada hogaamiyaha mareykanka joy biden iyana waad maqli doontaan qodobadaasi kunagu soo kordha xubnihii joogtada ah warbixino gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka k nn جعل وذا قبطان كذبة القاف aysiyo cilmiba uga baxde anigana qabriga adiga anigana qabriga adiga qadahay qiimiga kalgacaal ee quruxda badan maadira qorshay mahee qadirhay qadraay qadirhay qiimiga kalgacaal ee quruxda badan maadila qorshay dhaqaalinidhin laga qariyeyba uu qawdamaa sida qaalinidhin laga qariyeyba uu qawdamaa qorax soo baxad

maahi khadraay qiimiga galgacal iyo erey kale ayaa kamid ah heystan ay ku wada luuqeynayaan fanaaniinta maxamed nuur gariigi saaraami jaamac ereyada heystan xaskale maxamed jaamac ilkaca salaxanka waxaa saaray jaamac suleymaan tube riwaayaddii reer ba-ow yaa kuleba ay qayb ka ahay daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka keyna maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqoaaatanyotoddoba sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn isiiya sharaf ciheeda hohoyaday hadabidkaha ku noolo ulmadu ka dhigriye cawiya subaho qeybaha hore barnamij kulankan gudgalaan dhegeystayaal aynu ku bilaabnaye maxkamadda racfaanka ayaa waxay u fariisatay markaa dhegeysiga eh, horey xukun ay rafcaan uga qaateen xubno ay maxkamadda gobolka banaadir xukunno kusoo riday kuwa oo loo haystay fare la xiriira musuq maasuq ay waxaysdamarin waana shakhsiyaad iyo ee eh, hay-ado kala duwan ka shaqeynayay wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale bankiga dhexe iyo meelo kala duwan oo markaa ay ugu khidmeynayeen eh, dowladnimada inkastoo lagu soo eedeeyey xafiiska xeraalintan uu kusoo eedeeyey musuq maasuq iyo waxxiis dabamarin sarkaal ka mid ah xafiiska xeraalinta ayaa maxkamad usoo bandhigay eh, markaa warbixino iyo cadeymo xiriira eh, shakhsiyaadka racfaanka qaatay akoonadooda lacaga dhex oo aan ahayn lacaga intii markaa ay ku shaqeynayeen in ka badan ah taa oo tuhun badan dhalisay waa kan faarax cabdiraxmaan oo isagu ah ku-xigeenka xeraalyaha oo ka socday dhanka xafiiska xiraalinta maxkamadda iyo gudoonka maxkamadda racfaanka iyo sidoo kale garsoorayaasha iyo xubnaha fadhiga maxkamadda kasoo qaybgalay u sharaxayay cadeymaha ay hayaan iyo warbixinada la xiriira musuqmaasuqa ay ku kaceen mas-uuliyiintan mudane gudoomiye waxaan soo bandhigi doonaa korukac maaliyadeed oo dhex maray akoonada eedaysanayaasha oo maxkamadduna kolley faahfaahin ka weydiin doonto waxaan rabaa mudane gudoomiye inaan ku bilaabo soo bandhigista caddeemahayga ku aadan labada eedaysane ee hore ee xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranku uu racfaanka ka qaatay xukunkii ku soo dhacay maxkamadda gobolka banaadir mudane gudoomiye eedaysane maxamed aadan cabdulaahi waa maamulihii bangiga ee laanta garoonka diyaaradaha central bankiga bangiga dhexe ee soomaaliya waxaan maxkamadda la wadaagaynaa laba kooto bangi oo uu ku kala leeyahay ama saddex kooto baan leeyahay ka koowaad wuxuu uga furan yahay bangiga salaam banki lambarkiisu waa soddon soddon iyo afar sagaashan iyo saddex toddobaatan akoonkan sida dhaqdhaqaaqiisa ka muuqata waxaa la bilaabay koob iyo tobankii bisha toddobaad laba kun iyo toddobiyo tobankii waxaana lagu maamulay lacag gaadhaysa siddeed boqol labaatan iyo toddoba kun sagaal boqol sagaashan iyo lix doolar dhibic afar baaxadda ama iskoobka baadhitaanka ee xafiiska xeeraalyaha guud ee qaranku soo bandhigay waxay ahayd sideedii bisha saddexaad laba kun sideed iyo toban ilaa sagaal iyo tobankii bisha afraad laba kun saddex iyo labaatan haddaba baaritaanka ka hor bisha maarso saddexdeedii wixii ka horreeyey maadaama aan la baadhin eedeysanaha iyo hay-addu u shaqaynayay waxaa akoonkiisa maray baadhitaanka ka hor afartan iyo laba kun afar boqol lixdan iyo sagaal doolar dhibic toddobaatan iyo shan senti wuxuuna mareen intii u dhaxaysay koob iyo tobankii bisha toddobaad laba kun toddobiyo toban ilaa maarso sideedeedii laba kun sideed iyo tobankii baaritaanka kadib baaritaanka ka hor ah. akoonka maan kusoo lacagta martay baaritaanka ka hor guud ahaan aqoonka waxaa lagu maamulay mudane gudoomiye oo laba kun toddobiyo tobankii bisha toddobaad koob iyo tobankeedii la bilaabay dhaqdhaqaaqiisa lacag gaadhaysa siddeed boqol labaatan iyo toddoba kun sagaal boqol sagaashan iyo lix dollar dhibic afar maadaama aanu rabno inaan waafajino baaxadda baaritaanka dhaqdhaqaaqa laga baadhayo tuhunada eedeysanaha loo haysto waxaan ka jarnay baaritaanka ka hor dhaqdhaqaaqi maaliyadada akoonkiisu sameeyey maadaama aan la baarin xilligaas koob iyo tobankii bisha toddobaad laba kun iyo toddobiyo toban ilaa bisha saddexaad sideedeedii laba kun sideed iyo toban akoonkiisa waxaa dhex maray afartan iyo laba kun afar boqol lixdan iyo sagaal doolar dhibic toddoba toddobaatan iyo shan sideedii bisha saddexaad laba kun sideed iyo toban ilaa toddobadii bisha lixaad oo akoonkani dhaqdhaqaaq sameeyey sida annaga aan fatashaadda ku hayno akoonkaas waxaa lagu maamulay lacag gaadhaysa toddoba boqol siddeetan iyo shan kun shan boqol labaatan iyo lix doolar dhibic labaatan iyo sagaal akoonkan sida kacab mm, mushahaar uma maro wax mushahaaro akoonkan si gaara ah ugu mara markaan dhaqdhaqaaqiisa fiirinay ma jiro lacagaha ugu badan maxkamaddu way arki doontaa akoonkana maxkamadda marka aan faahfaahinteeda dhameey la wadaagay mudane gudoomiye akoonkan nambarkiisu waa soddon soddon iyo afar sagaashan iyo saddex toddobaatan salaam banki salaam somaali banki mudane gudoomiye akoonkan lacagaha ugu badan eedaysanaha ayaa soo dhigaya tixraac la-aan waa markaan sheegayno hudmidda sharci darrada qofku inuu qeexo hantidan akoonka dhex martay meelaha ay ka soo gashay si gaara ah mudane guddoomiye akoonkan tuhunada sida gaarka u saaran waxaa ka mid ah eedaysanayaal bangiga kala tirsan oo eedaysanaha koobaad ama cabdiqaadir cabdi socdaal uu ka mid yahay ayaa akoonkan lacaga soo dhigaya waxaad arkaysaa akoonkan qaab lacag dhiqis oo kale ah shirkado lacaga dhex marsanaya ayaad akoonkan si dhow looga arki karaa akoonkan maxkamadda waan la wadaagi doonaa haddaan fiirinno tirsiga laba boqol lixdan iyo koobaad akoonku wuxuu leeyahay dhaqdhaqaaqyada uu sameeyo tirsi ayuu leeyahay laba boqol lixdan iyo koobaad taariikhda haddii la fiiriyo afar iyo labaatankii bisha toddobaad laba kun siddeed iyo tobankii cabdiqaadir oo markaa bangiga ka shaqaynaya baa lacag dhigaya isla laba kun siddeed iyo tobankii bisha sagaalaad afar iyo labaatankeedii tirsiga laba boqol sagaashan iyo sideedaad mar kale lacag kun ka badan mar horena kun dolar buu soo dhigayaa marka kalena lacag kun ka badan buu dhigayaa tirsiga kun iyo toddobaatan iyo labo oo laba kun labaiyo labaatan la bishii labaiyo tobnaad soddonkeedii himilo airline waa shirkad ka mida ah shirkadaha airboort ka shaqeeya ayaa lacag afartan iyo saddex kun ah akoonkiisa dhigaysa mudane guddoomiye akoonkan maadaama lacagta xaddigaa leegi dhex martay waxaa ku gadaaman tuhunka ah lacag dhiqis ama hodmid sharci dara ah codkaas aad maqleyseen waxa uu ahaa sarkaal ka tirsan xafiiska xeraalyaha guud oo isagu u sharaxayay maxkamadda racfaanka xubnaha guddoonka maxkamadda iyo sidoo kale garsoorayaasha iyo dadka kale ee goobjooga ahaa fadhiga maxkamadda intaa kadib su-aale ayaa la weydiiyey xubnaha eedeysanayaasha iyana waa ay isdifaaceen sidaasoo kale qareenadooda ayaa joogay oo iyana su-aale weydiinayey eh, markaa eh, maxkamadda oo ay dhankoodana maxkamaddu su weydiisay iyadoo intaa kadib fadhiga maxkamadda uu soo xiray gudoomiyaha maxkamadda racfaanka oo sheegay in markaa ay go-aan kasoo saari doonaan sidoo kalena ay soo sheegi doonaan waqtiga xiga ee loo fariisan doono garmaqalka xubnahan loo haysto eedaha la xiriira musuq maasuq iyo waxisdaawamarinta ee iyagu racfahanka ka qaatay go-aanadii iyo xukunadii hore ee kasoo baxay maxkamadda gobolka banaadir dhinaca kalena iyadoo weli uu taagan yahay arrimaha la xiriira muranka u dhexeeya soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya ee ka dhashay heshiiskii is-afgaradka ee la sheegay in adis ababa ay ku wada saxiideen hogaamiyaha somalilan muuse biixi iyo ra-iisaaraha etoobiya abiy axmed weli waxaa soo taraya digna laga muujinayo inaan markaa aysan ku degdegin dadka reer somalilan ama madaxda somalilan bixinta dhul soomaaliyeed iyo biyo soomaaliyeed iyagoo ku bedelanaya markaas sida ay hadalka u dhigayeenba ictiraaf iyo aqoonsi garyaqaan mubaarig aar oo kamid ah xubnaha aqoon-yahanada ah ee somalilan ku sugan waxa uu tilmaamay in aysan suuragal ahayn in ictiraaf ama aqoonsi lagu badasho dhul dhaxal awowo ah iyo dadka soomaaliyeed waxa ay leeyihiin aysan arintaa goyn karin sidoo kale wuxuu sheegay in heshiis la gaaro laba dowladood heshiis ay gaaraan ama in la bixiyo dhul soomaaliyeed iyo biyo soomaaliyeed aysan suuragal ahayn haddii la bixinayo ama heshiis laga gelay ay u baahan tahay sharciyo caalami ah kelina ay geli karaan laba dowladood oo aqoonsiyo ka haysta qaramada midoobay ee caalamka waa kan isagoo arrimaha ka hadlay inaad israaca somalilan dhulkeeda iyo baddeeda iyo hawadeeda inaad cid shisheeyo siiso disturiyan iska daa inaad bixisee xataa amardment wax kabedel baanu baarlamaanka dhan soo dalban karayn iska daa madaxweyne albaabka aanad ogeyn waxa ka soo baxaya ha isku furin madaxna waad mahadsantaha wax fiican dadaal badan baad bixisay laakiinse albaab aanad garanayn waxa ka soo baxaya haynagu furin maanta amni baynu haysannaa waxbay nagama maqanaa ixtiraaf muxuu nagala maqanya wakaas waxaa la yidhahdaa heshiisyo ismoqoonintaa la ydhahdaa heshiisaas maqooninta waa kuweye markaad lee heshiiso qofka awood badan baa laydhahdaa oo ku maqooninaya heshiisaas caalamka marka la gelaayo waxaa sharci baa laga dejistaa heshiisaha noocaas siaad ugu hortagi lahayd hal su'aal aal baan ku weydiinaya qof kastoo muwaadina haddii maanta etoobiya aynu ku wareejino oo meeshaa la wareegto baddaa la wareegto oo konton sano dhammaadaan oo etoobiya ku tirada ma wareejinayo maxaad samaynaysa haddaad tirado international logan isla tegayaa international logan markaad isla tagtaan hay-adaha caalamiga garsoorka caalamka markaad isla tagtaan hay-adahaasi waxay ku leeyiin kuma ictiraafsanin hay-adaha waxaa tegi kale dowladda la ictiraafsanya kuma ogola ma iibbaa ma kira ma siinbaa ma wax la isweydaarsadayba barter wax la isweydaarsaday miya legal personality maadaama aanad lahayn shakhsiyad qaanuuniya dowladdu aanay lahayn caalamka way kaa diidayaan marka waxaanad hadhowna fulin karayn oo wax kastoo ka baxa aanad awooddeedii lahayn imikay kuu dhowda ee wixii wanaaga iyo runtimacaanida makan iyo qasadka aan eegno qasadka etoobiya dokumentka hadda dhammaantii akhrida waxaa kuu soo baxaya qasadka etoobiya inuu inabad hesho hadalladii hore makan eegna yidhaahdeen kuwan dambe qoraalka intaas qoraal aynu akhrino intaba waxaa kaaga soo baxaya qasadka etoobiya inabad hesho markaa meeshan ujur ma aha kiro horta waa iib ay noqonaysaa somali administrative law ay ku maamusho inay heshiis la gasho cid kale in hanti caama ay bixiso qaanuun ka qoranoo xeera ma jiro dastuurkana qodobka labay tanaad wuxuu saddex meelood ku sheegayaa inuu xeer qeexayo xeer baa sheegaya xeer baa lagu bixin karaa xeer la'aan caalamka kama dhacdo dowlad inay hanti ay leedahay dhul ay leedahay ama wax kale leed ina xeer la'aan ku bixiso waa shardiga koowaad horda xeerkaasi ma jiro su waxay tahay war somalilan maanta iyada doodeeda haddaynu qaadano xukuumad ay leedahay ictiraafkan ku bedelana ictiraafka iyo baduma isu dhigmaan su-aashu weeyaan arrintaa markaan ka warramayna waxaan isweydiinaynaa war somalilan waxaad bixinaysaa waxaad bixinaysaa waa bayskii ciidanka waa dekad baa meesha ku hoos jirta waxaa soo raacayo inaan ogayn banaanka loo lasoo maraayo berriga ah soo raacayaa intaa markaad isu geyso ictiraafkan isu dhig waxaa kaloo ku raacaya waxaa laga inaad tirado dowlado kaleana ka war hadday kuwa ixtiraafi waayaan etoobiya markaa ku ixtiraafto haddii kuwa kale ku aamusan ka war adugu dhulkaagiiyo baddaada aad bixisay waxaad ka warantaa oo qaanuunka caalamigu dhigaya dowladuhu markays ictiraafayaan hadday dowladi dowlad kale ka go'ayso dowladuhu inta badan ictiraaf kuma degdegaan sababtu waa maxay dowlad kastaa waxay ka baqanaysaa hadday dowladda ictiraafto in iyadana qaaray ka go-ano iyadana la ictiraafo waa policy ka yaala caalamka inay dowladu iska ilaaliyeen dowladaha googo'aya sababtoo dowlad kasta wax ka baqanaysaa iidin lafdigeeda lagu kaco iska daa inaad bixisee baarlamaanka somalilan hadday soo gudbiyaan wax ka bedel ay leeyihiin israacsanaanta somalilan dhulkeeda israacsanaanta ayaan wax ka bedelaynaa waxba ma jiraan weeye isbedel su-aashu waxay tahay war heshiiskan waxaa ku jira inay etoobiya furanayso dekado iyo meel ay ganacsi ka maamusho hadday furatana wax allo waxaad adhi soo dhoofinaysae dhinaca halkan ay soo mari karaan kalluumaysiga allaahid berberaan ka soo saaraya halkaasaan geyn karaa iyadaa kalluunka badda ka soo saaranaysa etoobiya u dhoofin karta dekadaadii berbereed lahayd way shaqaynaysaa habaariyaatee ciddii aad ku xisaabtamaysay dekad kala yeela garyaqaan mubaarak aar oo ka mid ah aqoon-yahanada somalilan ayuu ahaa oo si adag uga hadlayay arrimaha ku aadan in markaa ictiraaf ama aqoonsi ay somalilan ku fakeran inay ku badashaan dhul soomaaliyeed iyo biyo soomaaliyeed taa uu tilmaamay inay khatar ka dhalin karto sidoo kalena ay si fud ku bixi karto hantida ummadda soomaaliyeed ka dhexeysa sidaasoo kalena somalilan ay dhulkooda weyn karaan sanado kadib maadaama aysan iyaguba haysan aqoonsi ama ictiraaf oo dadka soomaaliyeed ka mid yihiin haddii ay ku dhiiradaan eh, bixinta dhul iyo biyo soomaaliyeedna ay hadhow adkaan doonto in markaa soo celiyo xitaa maxkamad haddii ay tagaan in laga aqbalo sharciyan maadaama aysan iyaguba ogeyn ama aysan aqoonsiba haysan weli barnamij kulankaad degeysanaysaan ka enn oad nagala socotaan dhegeysta isiya shaarafci heeda hohoyaaday timahadaabidkaha ku noolo cawiya subaho duqeymaha yuhuuddu ay ka wadaan khaza ayaa sii kordhay saacadihii ugu dambeeyey iyadoo aysan kala joogsi lahayn duqeymahan boqol maalmood ay marayaan dadka reer falastiin oo ay subax weliba ku waabariisanayaan duqeymo gabalkuna ugu dhacaya oo kale duqeymo ilaa xataa habeenkii oo daqiiqad waliba iyo saacad welibaba gantaal ay ku soo dhacayaan dadka rayidka ah guryahooda iyo xitaa goobaha ay gabaadka ka dhiganayaan ee dhismayaasha yuhuudda duqeymaha saacadii lasoo dhaafay ay ka geysteen qeybo badan oo kamid ah khaza waxaa ku geeriyooday ruux iyadoo ay ku dhaawacmeen ruux sac aynu soo dhaafnay waxaana markaas sii kordhayay khasaaraha dadka rayidka gaaraya waxaa ugu badan dadka dhimanayana waxaay markaa yihiin eh, haween iyo sidoo kale caruur iyo xitaa dhalinyaraba eh, dhinaca kale qeybo badan oo kamid a ah dalalka caalamka waxaa ka dhacay kana welina ka socda dibadbaxyo ay dhigayaan kumanaan kun oo ruux oo ku nool wadamada caalamka kuwaasi oo kasoo horjeeda xasuuqa iyo dhibaatada lagu hayo dadka reer falastiin ee boqol markaa ama boqol maalmood jirsaday waxaana markaa ay dadku ay ugu yeerayaan eh, qaramada midoobay iyo xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay markaa inay si dhaba ah u meelmariyaan qaraar xabad joojina israel lagu cadaadiyo inay joojiso dhibaatada iyo baaba ay ku hayso dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta johannesburg washington iyo magaalooyin kale oo badan oo kamid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalalka caalamka ayay dibadbaxyadu ka dhaceen waxaana dadka dibadbaxyada dhigaya ay dalbanayaan in lasoo afjaro dhibaatada iyo dagaalka ka socda khaza dadka falastiiniyiintaana fursad ay u helaan inay noolaadaan kana soo kabsadaan baaba iyo burburka soo gaaray khaza ay u geysteen diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda magaalada khaza oo iyadu awalba ay markaa ku noolaayeen laba milyan oo ruux ee in ka badan waxay markaa horeyba u ahayd go-doon waxaa go-doomiyey yuhuudda ma jirin dhaqdhaqaaq badan oo ay sameyn kareen dadka reer falastiin iyadoo aan la ogeysiin ciidamada yahuuda oo iyaguba markaa dhibaato badan ku hayay marinka khaza iyo deegaanada khaza ku yaalaba taan waxaa ugu darsamay markale in markaa sanadkii hore bishii oktoobar toddobadeedii uu bilowday dagaal u dhexeeya dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin iyo sidoo kale ciidamada yahuuda xilligaa wixii ka dambeeyay yahuudu waxa bilaabeen duqeymo arxandarro ah iyadoo oo duqeymahana ay markaa ku geeriyoodeen dad ka badan saddex kun oo ruux oo falastiiniyiin ah sidaas oo kale dad lixdan kun oo ruux ka badanna waa ay ku dhaawacmeen welina dunidu waxay markaa ku fashilmeen wadamada caalamku gaar ahaan golaha amaankii qarabada midoobay in yuhuudda lagu cadaadiyo inay joojiyaan dhibaatada iyo baaba ay ku hayaan dadka reer falastiin oo horeyba ay dhulkoodii uga xoogeen ee gumeysina markaa ay ku hayeen dadka falastiiniyiinta ah waxaa sidaasoo kale jira in weerarada dhanka daanta galbeed aysan ahayn iyana kuwo markaa istaagay oo halkoodii ay kasii socdaan dadka reer falastiin dhinacyada dhinaca ay maamulaan ee xamaas waxaa weli dhibaatada ugu badan ayba gaarsay dadka falastiiniyiinta ee rayadka sidaasoo kalena dhanka kale ee magaalooyinka ramaalah iyo deegaanada kale ee dhanka daanta galbeed ee maxamuud cabaas abumaasin uu ka arrimiyo inkastoo awood badan aanu ku lahayn oo yuhuuddu ka arrimiyaan haddana waxaay markaa dadka reer falastiin ku jiraan maalmo madow boqol maalmood ayayna gashay dhibaatada inta ay ku jiraan ee duqeymaha iyo dhibaatada ay kala kulamayaan ciidamada yahuudda dhinacan kale afar ka a ah ciidamada dagaalyahanada ururka xisbullah ayaa la sheegay in lagu dilay xadka lubnaan iyo yahuudda waxaana markaa dilay ee laleeyahay ciidamada yahuudda waxaa sidaas oo kale ay isdhaafsadeen dhinacyadu rasaas ay iswedaarsadeen labada dhinac iyo madaafiic oo ay markaa dhanka xadka ku dhex martay dagaalyahanada ururka xisbullah ee lubnaan iyo ciidamada yahuudda waxaa leeyahay eh, ciidamada yahuudda ayaana weerar ku qaaday fariismo ciidamada dagaalyahanada ururka xisbullah ay ku lahaayeen ee eh, dhanka xadka lubnaan sidaasoo kale xisbullah eh, ayaana wax sheegtay inay kaga jawaabtay badaafiic ay ku riday ama gantaalo ay ku tuurtay dhanka iyo dhulka ay horeba israel xooga ugu haysatay waqooyiga waxaana weli markaa jira walaac laga qabo in dhinacyadan mar weliba ay dagaalami karaan walow marka laga soo tago dhibaatada ugu badan ay markaa soo gaartay marka la eego saraakiisha iyo xubnaha ururka xisbullah oo dhowrmad ay duqeeyeen ciidamada yahuudda walow dagaal toosa ah aan weli dhexmarin dhinacyadan marka haddii aynu markaa eegno warbixinada ugu dambeeyey ee xaalada falastiin kadib eh, boqol maalmood oo dagaal ah waxaa leeyahay waxaa sii adkaanaysa maalinba maalin ka dambeysa xaaladda ay ku nool yihiin dadka rayidka ee falastiiniyiinta waxayna wajahayaan dhibaato xoog leh ma heli karaan dadku biyo nadiif ah oo ay cabaan sidaasoo kale cunto iyo dawo waxaa la baabi'iyey kaabayaashii dhaqaalaha kaabayaasha caafimaadka goobihii waxbarashada iyo sidoo kale eh, kaabayaasha kale ay ka heli karaan waxyaabaha muhiimka ah sida biyaha oo ay ciidamada yuhuuddu horeyba u burburiyeen sidoo kalena khaza ay ka jiraan biyaha cuntada iyo eh, sidoo kale waxyaabaha kale dadku ay noloshooda muhiimku ah boqol maalmood kadib dadka reer khaza waxaa u muuqatay dhibaato xoog leh oo ay markaa gaadhay sidaasoo kale burbur xoog leh ayaa gaaray marinka khaza horey waxa ay dhismayaal dhaadheer ay lahayd magaaladu waxaa dhismayaashii dhammaanba dhulka dhigay oo daarihii quruxda badnaa ee dadka reer falastiin walow ay go-doon ku jireen haddana waxaa daarihii ay markaa sida dhib kale ku dhisteen waxaa ka burburiyey duqeymaha ciidamada yahuud ay boqolka maalmood ay markaa ku wadaan ee dhinaca kale waxaa laleeyahay weli xataa waxaa yar gurmadka iyo gargaarka ay heli karaan dadka reer falastiin dhibaatada ugu badan waxaa marka ay gaadhaysaa dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta waxay ka dalbanayaan hay-adaha qaramada midoobay inay gurmad gaarsiiyaan xitaa gurmadkii ma gaari kara halkii loogu talagalay oo ciidamada yahuudda waxa ay leeyihiin gaari aanan ogeyn waxa uu sido iyo halka uu socdaba ma mari karo mana gaari karo marinka khaza iyo marinka kale ee rafax si dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta gurmad loo gaarsiiyo waana tan keentay in xitaa dadkii laftirkoodii ay u dhimanayaan caafimaad daro nafaqa daro iyo xaalada kale oo nololeed taasi oo markaa keenaysa in dadku xitaa ay ka niyad jabeen dhibaatada ay wajahayaan iyo sida ay markaa noqon karto xitaa dagaalka kadib noloshooda iyo sida ay kaga soo kabsan karaan maadaama dadku ay wajahayaan niyajab iyo quus ay kala kulmeen yuhuudda oo xoog ku haysatay dhulkooda uuna dartay tacadi iyo dhibaato xoog leh dhanka kale iyagana yuhuuddu waxa ay markaa soo saareen warbixin ay ku sheegayaan in intii dagaalku socday ay ka dhaawacmeen kun boqol iyo lix askari oo ciidamada yahuudda ka tirsan ay nooga dhaawacmeen howlgalka ay khazo ka wadaan yahuudda iyo duulaanka ay khazo ku galeen tan iyo eh, markii uu bilowday dagaalka ciidamada yahuudda iyo sidoo kale dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin milatariga yahuudda qoraal ay soo saareen iyo warbixin kasoo baxday waxay ku sheegeen in ay xubnaha dhaawacmay ay ku jiraan laba toban saraakiil ah kuwaasi oo ku dhaawacmay howlgallo ay markaa ciidamada yahuuddu iyo dagaalo ku dhex iyaga iyo xamaas marinka khaza deegaano kamid mid a ah afarlaatankii saac ee lasoo dhaafay waxay sidoo kale ciidamada yahuuddu sheegeen in eh, weeraradii eh, iyo howlgalladii ciidamada yahuuddu ay wadeen kaga dhinteen boqol eh, toddoba iyo siddeetan kamid mid a ah, ciidamadooda oo ay dileen dagaalyahanada ururka xamaas kuna dhintay isku hormaadyada dhexmaray iyaga iyo sidoo kale xubnaha falastiiniyiinta waxaana eh, markaa muuqatay in israel ama yahuuddu ay qarinayaan khasaaraha dhabta ah ee kasoo gaaray ee eh, dagaalka ay la galeen eh, dagaalyahanada ururka xamaas waxaana la aaminsan yahay in khasaaruhu uu intaa ka badan yahay hadii ay si dhaba ah markaa ay u sheegi lahaayeen walow ay qarinayaan dhanka kale namibiya waxa ay si adag uga hadashay in reer galbeedku gaar ahaan dalka jarmalku ay taageeraan soona saaraan qoraal ay ku taageerayaan in la laalo markaa maxkamadda dambiyada caalamiga ah maxkamadda cadaaladda adduunka ee international court of justice i j inay laasho dacwadii koonfur africa ee ka gudbisay yahuudda ee ku aadaneyd in yahuuddu ay xasuuq baan u geysteen dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta jarmalku waxay doorteen inay difaacaan markaa yahuudda kuna difaacaan gardarro taasi waa wax aada looga naxo israail dowladeedu waxa ay dhibaataysay dhibaato baan u geysatay dadka rayadka ah ee falastiiniyiinta ah ee khazo ku nool iyo sidoo kale daanta galbeed tani ma aha mid loo dulqaadan karo in xitaa iyagu reer galbeedku ay weli taageerayaan tacadiyada iyo dhibaatada yuhuudda u geysanayso dadka reer falastiin ayuu bartiisa twitter-ka ku qoray hage gangob madaxweynaha dalkaasi namibiya waxaa markaa ay jirtay in wadamo badan oo reer galbeedku ay salugsan yihiin ayna diidan yihiin ee koonfur africa inay u gudbisay maxkamadda cadaaladda adduunka markaa go-aan ka dhan ah ama dacwad ka dhan ah yuhuudda oo la aaminsan yahay inay dhibaato baan u geysteen dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan k n n waad nagala socotaan dhegeystayaal ma dhegaysta radio kulmiye haa waan dhegaystaa amba waan dhegaystaa ani nafsadkee waan dhegaystaa qof kasta wuu dhegaystaa qoslaysay dhooshe dhibta laysku eega waynoo dhaxaysayo oh? adiguba dharaaraad ka qoslaysay dhooshe dhig sidan galay qaymaha ku dhunti dhiig sidaan galay qaymaha ku dhuntee sow cawadhaantiyo sow cawadhaantiyo

dushaan magaabshedhulku wuxuu laqayshaa dhammaadii dubato biirtu waxay la oydaa dhuxushaan magaabshe amba dhammay qadharhkii waynaad dhadhamisaa amba dhammay qadharhkee waynaad dhadhamisaa sow cawadhaantiyo sow cawadhaantiyo sow filan maysid sow filan maysid sow filan maysid filan maysid deldeel hadalqaad duuraysiyo dhinaca iska daayo dhegaysan maye waa dhaqaaqdaa aku dhegaysan maye waa inaad dhaqaaqdaa lagu fiirso magd iyo eree kale ayay isweersadeen fanaaniinta maxamed warsame iyo xalimo khaliif magoon heystii u fiirso waxay ahayd dhextaalka barnaamijka kulanka k nn warbixino kale heese kale inoo socda balse markaa xasku yaratan xubintii maantao kale waxaa dunida ka dhacay ifraa axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa maalinimo axada taariikhdan waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha koowaad sanadkuna waa laba kun afariyo labaatan waa maalinta afariyo tobanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan la idmo saddex boqol konton laba cusho dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sagaalkii garoonka ciyaaraha ee magaalada muqdisho waxaa iskaga baxay ciidamo itoobiyaan ah oo saldhig milatari ku lahaa dhowr sano iyadoo bixitaanka garoonka muqdisho ee itoobiya ay soo dhaweeyeen shacabka muqdisho maanta oo kale sanadii labadii kun koob iyo tobankii ra-iisul wasaarihii soomaaliya ee xilligaasi maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab laga saaray xilligaasi degmooyin badan oo ka tirsan gobolka banaadir maanta oo kale sanadii kii maargareedii labaad ee dalka denmark ayaa noqotay boqoradii ugu horeysay ee wadanka denmark tan iyo sanadkii kii maanta oo kale sanadii labadii kun iyo tobankii xukuumaddii yemen ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan ahaa ururka alqaacida maanta oo kale sanadii labadii kun labaiyo tobankii in ka badan konton ruux ayaa ku geeriyootay boqol iyo soddon ruux oo kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii qarax ismiidaamin ahaa uu ka dhacay magaalada basra ee dalka ciraaq maanta oo kale sanadii labadii kun lix iyo tobankii ku dhowaad boqol ruux ayaa ku geeriyootay in ka badan toddobaatan kun oo qoysna waxa ay noqdeen guryola-aan kadib markii roobab mahigaan ah ay saameeyeen dadkii ku noolaa xilligaasi qaybo ka mid ah wadamada mosambiq iyo malawi maanta oo kale sanadii labadii kun sagaaliyo tobankii wargeyska washington bosti ayaa soo bandhigay cadeyn la xiriirta kulan qarsoodi ah oo xilligaasi dhex maray madaxweynihii dalka mareykanka donald trump iyo hogaamiyihii ruushka valdimir putin ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii labadii kun kooiyo labaatankii in ka badan labaatan kun oo ka mid a ah ciidamada gaarka ah ee mareykanka ayaa la wareegay amniga xarunta ay ka socotay xafladda caleemasaarka madaxweyne joe biden kadib qalalaasihii ay sameeyeen taageerayaashii madaxweynihii hore ee mareykanka trump guud ahaana waa xubintii maanta oo kale markaanaan dib idinkuga celiyo cabdicasiis baareed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsantahay ifraxaan u socodsiinaysay xubintii maanto kale maxaa dhacay oo ka ahayd barnaamijka kulanka warbixinada kale barnamijka diyaaroganana koobka qaramada qaarada afrika ee sanadka ayaa laga daahfuray magaalada bijan ee caasimada dalka ivory coast koobkan oo ay martigelinayaan markaa xulka wadankaasi ivory coast waxay ku furteen guul laba goli waxba ay kaga adkaadeen ciyaar dhexmartay iyaga iyo geni bisaw xidigii ugu horreeyey ee dhaliyey goolka koobka qaramada qaaradda afrikana waxa uu noqday seko fofana kaasi oo markaa ivory coast hogaanka ciyaarta u dhiibay qaybtii hore goolkii uu dhaliyay ayayna markaa ku qabteen hogaanka inkastoo gool kale uu u dhaliyey ee markaa xidig kale oo lagu magacaabo jenian philip croso sida ayayna kooxda marodiyaasha lagu naaneysa ivory coast gruub e saddex dhibcood ku qaateen iyagoo ka adkaaday geni bisaw ciyaartii furitaanka koobka qaramada qaaradda afrika waxaa lagu qabtay garoonka embimbe olympic stadium ee magaalada abijan ee caasimada dalka ivory coast waxaana markaa eh, wadanka matargeeliyaasha ay ka hadleen dareenkooda ku aadan inay markaa tartankan taabageliyaan ama martigeliyaan waxa ay markaa xidigii ugu horeeyey ama goolkii ugu horreeye dhaliyana waxa uu yidhi waxaynu sugaynay in badan midaan oo kale fursad umaynu helin arintan aad ayaan ugu faraxsanahay inaan dhaliyo goolkii ugu horreeyey tartanka sidoo kalena aynu ku guuleysanay ciyaartii ugu horeysay ee eh, xulka martigeliyaasha ayuu yiri seko fafana oo ah xidiga goolki ugu horreeyey ka dhaliyay koobka qaramada qaarada africa tartan weliba ee la qabanaya caalamka waxaa la diiwaangeliyaa xidiga ee marka goolka ugu horreeya dhaliya xidiga jaalaha ugu horreeya qaata ama kaarka gaduudan ee casaanka iyadoo oo markaa mar walibana la diiwaangeliyo iyo xitaa furitaanka waxyaabaha ugu waaweyn garoonka eh, olympic stadium ee eh, markaa wadanka ivory coast magaala madaxiisa ku yaala waxaa kasoo qeyb galay eh, ciyaarta lix iyo soddon kun ruux garoonka waxa uu qaaday ama lagu talagalay lixdan kun oo ruux waxaana markaa si rasmiya ah loo daafuray koobka qaramada qaarada africa oo markaa socon doona ilaa bisha kale ee february waxaana eh, markaa qorshuhu uu yahay eh, in marka la eego natiijooyinka kasoo bixi kara eh, kulamada kale iyadoo wadamo badan loo saadaarinayo koobka qaramada qaarada africa markaana dhegeystayaal waxad ku dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay doolad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay deero widaayow deero widaayow dhiilalisdaari dadkii berkaasaa nduday anniina ka darsamay wal oodorangaa sheegay ayee madayo beriga wareerowdoyo waniini wareerowdoyo waniini miyaad soo waddaa bahaane bahaane huu yidhi urbau buntland horey u go'day koonfur galbeedna ma ku dardheen doogaynaadawa dooshiinaaduwa da'aaraagasan doodiyeena warastamaha sabnaakarka waxaa ka mid ahaa la yidhi koonfur galbeed oo bahaane madheelaana dhahaysa iyo gelmudug oo leh ilma adeeryaalo aan ciyaarnay jooga war horta anugu waaba yaabaye gelmudug qoladay ka badiyaanba maxay u yidhaahdaan soomaali waa ka goonnay war hadday go'ayaan may soomalilan la midoobaan warasiindoowa u dheegasana soomaaliduba uun ee eh, aynanka gohaan aynan gohaan warya aryamadeeyow anigu waxaan maqli jira laan weyn ma booraaw bentaawaade ilintay baru buda wareehay ardaydii koonfur galbeed geega behen baydhowna safay dhalaanka dhowaay ilow may ogaadase lambageedagii abuuradii inoo galantiis kugurudayowarmadaya waxaan maqli jiray beryahay hadalka qaada miyaad beled ka dhaafta dhulka kale ee u badan tahay baydhaba ma gaadhamarka diyaaradii qaaday ciyaartooyda baydhabo ma gaartay warbowa waa gaarto suweyn baa loogu soo dhaweeye waxaa loo qaadayba dhelwalalada dheellade dhuuboy isaaq hadhawaaw bardihii ku yilishaa baydhabo intuu guniya baar baxay caleymuhu ballaadhe baxarsaaf lamoodye war waxaa la yidhi ciyaartooyda koonfur galbeed markay eelboorka muqdisho ka duulaayeen astaantii qarankay qaadeen waxayna dhaheen lankastaa alanshe midabshee gooniwa ununa kenuwa enikenina intaas markay marsiinayeen iyagoo qiiraysan oo wadaniyadda ka muuqato ayaa nin reer mudug meesha joogay inta yaabay wuxuu yidhi balow anaga aragnay wax kastoo ay soo wadeen maantana maastaantii qarankay baddalahayaan warnibada naasla dhuugila isin lasiinkuwaaye nasaraadiisin teegteg nagaartiyankunaten aryamadeew anigu waxaan maqli jira lambaal mara kiberi mee ma war abdulow war mooshiidii ayaartooyda madawiine lafta garaanaan weeliya leedhi walinanay hakkaba binaanshe buurto kitaa loo banooda ballankeana haaye iga walle intaan garanaayo way dhaaftay warba ciyaarta haddii lagu kala tegey hadda maydinkaasla ciyaarahaya weli isu camarahaya war bashiiroo warmaya sida jubbaland weli waa joogtaa ciyaartuna way socotaa waxaanan ku dhihi lahaa waxaan gaaray guul noo mashquul inaad ka xun tahay waa mac warnimiyoonunayaartoytiidan inoha marka mashguula diyaarman eh beerjoonu isku faladaan wayleedhay hooliin dhudhunkaaka jartae hal aaminoy araada hungoolka halgaadoy xagar ii xujila hoolaa halhanaanoyoy waarmadayow gooniskutaagayga walla idinkaa naga mudan buda warya bulshada tiinan inoon kogona badna gadan niinka sugdoy war haddamadeeyo baaya bakool badba malaya maxaa gadataa <laughs> landhumaw dhugmale waryaa baraawadi laha war kalamaanay waxaa la yidhi dhibaatada isboortiga ka dhexdhacday iyo khaladaadka waxaa sabab u ah eh. wasaaradda ciyaaraha iyo xidhiirka kubadda cagta iyaga iyo gobolka banaadirna ma wada soconoo waxaa layidhi wada shaqaynu kama dhexin garoonkana waxaa layidhi lacag badanaa ka soo xaroonaysay soomaali hadda meeshii lacagu timaadana inay isku khilaafaydaah way iska caddahay sidaa darteed lacag gurasho iyo maamul xumaa ka dhacday waana sababta keentay intii ciyaaruhu socdeen eh. in dad dhinto eh. dad badan badanu dhaawacmo xitaa ciyaartoydii la dhibaateeyo oo jidka loo galo war gudoomiyaha xiriirka kubadda kooxda soomaaliyeed cali shiino wuxuu yidhi hal qof baa ku dhintay inta ciyaaruhu socdeen garoonka istaadiga muqdisho waar mataliyaha boolis ku noqday warbow masriixdhiix cabdi warsamaysaa qadda ka hor sheegayba war wasiirka ayaaraha inkastoo koonfur galbeed ha ku jeede hatanun ku tabnay meelis iskuroowey war ma sidii maaxaad mooshin ka keeni rabtiin war maxamed barre waa xildhibaan wasiir kaliya maahan lagumana degdegi karo bilaashaas aasangardi widay langaaliyow mad nuurow kowaajay galada lugaajiy dhulmahaayaan aryamadeeyow haddaan isku aamowaa baxya miyaadna leedahay warbow dadkii xasaanada utaqaladka ay galaan yaa xisaabanaya dastuurkiisa muxuu ka odhanahayaa kareen isboortiga siyaasad miyuu ka dhex arkay war kalmaaney dadka maanta jooga hadday madax yihiin hadday shacab yihiin hadday taageerayaasha kooxaha yihiinba ciyaalka xaafadda ma soo wada marin cayaarahan waxba kama fahamsana xalaal caleygna ma yaqaanin si loo hubiyana waxaa muhiim ah in la weydiiyo laastiig cayaar ma soo dhigantay yaraantaadii kabtuur ma soo dheeshay batirishiish ma soo cayaartay funaanada cadcad ma ka soo buufsateen ciyaalka xaafadaha ee rinjiga ula ma ka soo dhigateen birta goolka bugle ma fara durtay waraf ama xarigweere ma soo samaysay aabbitey ma soo biibisay waniin ma taqaan abuucirbad nambar foor ah ma balleejaysay banooni subar ah suul ma ka dhex bixisay bataanajadii ma furtay saaxiibka kaambiyada ku beddelaya garaangar ma soo cayrisay dacas ka dhammaaday yaraantaadi ma aruuri jirtay si aad baabuur uga samayso dhuudhuumashow ma ku soo adkaatay kiik ma taqaan shaybaal ma soo dheeshay weligaa jir ma soo bartay katimey katimey naxsh ma soo cayaartay sidoo kale in la weydiiyo ma tahay ciyaal buulo oo ma ballansateen ciyaal god iyo buur ama tiimkii sabdow ee dableyda ama ciyaal weeradii xaafadda habeenkii markii aad soo badiseenna jardiinka xaafadday da timaadeen ma isku xifaalin jirteen ciyaalka intaas qofkii laga waayo cayaarahan shaqo kuma lahane siyaasadda iyo arrimaha kale askaga mashquulo warbow miyaan hore laydiin horan barta barta barta barta ciyaaraha war wasiirka cayaaraha ruwaandu hadlay waxa uu yidhi soomaaliya waa naga hormartay waana naga badisay sababtoo ah wuxuu yidhi labaatankii la soo dhaafay oo dalkeennu horumarka samaynaayey cayaaraha waan ku jirnay horumar badanna waa ka samaynay laakiin weli cayaartooydeenna iyo sirdoonkeenna isma dhex gelin waar wallowa inay ciyaartooyga somalilan xulka etoobiya la ballansan yihiin uma jabuuti baa idinka dhowey baa la ciyaardhaanin horta anugu waa yaabay tukaraqya hadda ku sugan aryaadhaha war heema haysiina xildhibaan maxamed abiib yidhi eh. madaxweyne muuse biixi bambe ou ka keenuu xambaarsan yahay ubow meesha shib iskaga celinhayaa waar war mahay sida waqooyi hilaac war waxaan hubaa ninkii bam xambaaray inuusan bad u daahayn war waxaan kaloon hubaa eh. bad ninkii haweystay inaanu biri cagow dhibayn war soomaalilan yoonay badiya mayku fadaasan baydhowisiin kuga tibanisiinganay warbow hawada buntland eh. cid mari kadhaa jidho war war mahaysaana maraykanka iyo ingiriisku marinka baabulmanda bay degeenaa la yidhi xuutiyiintiina waa duqeeyeen warbow xuutiyiinta kale maaha eeraan baa gacanta kula jidha hadda marka buenashadaasina waa qabsaday oo dhulkii etoobiya raadinaysay waa la degaye maxay ka qabanaysaa war etoobiya hadda deegaan kaliya maahana waa qaadan rabtaa iyadu aryadhaha dad aqoonyahalnaaho doodaayoon dhegansadhay waxay dhaheen eh. boqortooyo etoobiyaanhu inay ka jiri jirto saylac iyo sacaadadiin mugga waxayba aaminsan yihiin inay iyaku leeyihiin markay gabcada ku duulayeen bay sii mareen wargeeska afrika si xal loogu helo eh. waxaa la yidhaha aqoonyahanadu waa inay baaraan eh. sababta dalalka geeska ku yaalla sida soomaaliya etoobiya eritereya kenya iyo tanzaniya doonayaa ay magacyadoodu yaa ugu dhammaato war dowladdaani dagaalka siyaasadeed iyo booloxuuftada iyo qabka ummadda iyo waxba kama fahamsaneen waxay dhihi lahayd khilaafkan iyo qashqashaada ka dhex dhacday isboortiga waxaa ka dambaysa dowladda etoobiya si ay indhaha shacabka uga jeediso muranka badda now waa arrimaka miyaa waalateen badda miyaa nala leedihiin aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi qon kasta qayb ka mid aha qasaysa aan la qabayn qon kasta qayb ka mid war cabdulla waagaa yaray waxaan ka maqli jiray qarashka mooyi qoom baxshee qayladu waa qaran shabaab war kalemaanay war ma haysaane madaxweyne xasan sheekh furuntii uu ku laabtay galmudugowna dig ka yidhi welina waa ogtihiinoo adawtimaa iskama jarin welina waa mujaahid raamale welina culaysku waa ku sii kordhay oo etoobiya hadda ku soo darsantay ballanna wuxuu ku qaaday labadaba inuu isku si ula dagaalamayo maraanba wuu matalahayaa hadda madaxweyne xasan sheekh khawaarij iyo etoobiya maxagagelinaya dejinaya wararkaa naga dhexgelinina madaxweynuhu ku daahimaaya layidhi galmudug obowma buntland buusi gudbahayaa maseelax buu soo booqanaya wararkaaga dhexgelinina odagu galmudug shabaabka jooga inuu toddobaad ku soo afjaruu rabaa shirka igad ee ka dhacayana uu ka qaybgelayaa hadii xal etoobiya laga waayana dagaalku halkiisuu ka soconaya naw war ma somalilan ku soo duuli rabtiin warwaaqlow reer iska celiskiinna waa fogaadeeye nin odayahoo tay xidhan oo aanis waa siyaasi ayaa masaajid hargeysa ku yaala soo galay iyadoo salaadii laga baxay dabeetana mikarafonkii masaajidkuu qabsaday wuxuuna yidhi riwaayaan xasan sheekh wuxuu bartay inuu masaajid nagala soo dhex hadlo wixii war somalilan ku saabsan oo dhanna wuxuu la doontaa buu yidhi masaajid anna masaajidka maanta waxaan u soo galay buu yidhi masaajid masaajidaan kaa celishay inaan uga jawaabo waar walla weynay masaajidka ciyaarta ka daaya war waxaa layidhi madaxda etoobiya waayahan aan kiniisada tegin markii arkay madaxweyne xasan sheekh oo ummadda kala hadlaya masaajidka xaggaa bay u carareen aryaadaha maanay war ma haysiine caalimka soomaaliyeed sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi oo haddae ah qaari wada taqaano codkiisa qur-aankana wada dhegaystaan qur-aankana hadda qiroodhin baadaan ku akhriya aa wiilkiisa allaha naxariistay qadar ku xijaabtay asna qaari kalow ah ayaa la yidhiyo xaafidulqur'aana haddee allah u naxariistay beriga waxaa shiiqa tacsi ugu yimida hogaamiyaha xamaas ismaaciil haniya hadda lamadooraba tacsiyaa u taale oo waa ognaa heer falastiin waxaa ka dhacaaya shiiqa iyo hogaamiyaha xamaasna waa isu tacsiyeeyeen hadda sabarya iibaan lamadaba allah allaha siiyo war samir allaha siiya sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi caalim qadarta rabbi ku qanacsan waaye hadda culimada soomaalidu isku khilaafsan tahayna kamid maahan waana taas madaxdii caalamka iyo soomaalidoo dhammi u wada tacsiyeynayso war kalemaanay war mahaysin weli dacwadii masuqmaasuqaa socotee maxkamadda dhacfaanka waxaa la horgeeyey rag wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe ka tirsan waar somalilan waryaal badan oo arrinta badda dooda ka sameeyey ayay maxkamad milatari soo saaraysaa waxaana ka mid ah agaasimiga m m t v askar bay ahaayeen war anugu agaasimaha mm t v maxamed iligu aqaanaayo askari ma noqon waar dee arrimaha badda aqoonsiga somalilan wixii soo gala maxkamadda milatarigaanu saaraynaa militarigiiba goojacadda kusoo laabanahaya warkalmaane waa sifa fadhisaane soomaaliya waxay ka qaybgelaysaa baa la yidhi tartanka kursiga guddoomiyaha guddiga midowda afrika waxaanay dowladda soomaaliya xilkaasi u sharaxday xildhibaan fawsiye xaaji aadan naw oo dee somalilan halkaasay ixtiraaf ku helaysaa fawsiyana gabadhayeedii weeye bow buntland lagalama tashan waxay ka ogtahayna ma jidho doorashadii warshiik ka dhacday tii buntland waa ka abreedgaraysneed budawariya doorashada koonfur galbeed farnyaamaha la gala kortan war gabadhi ixtiraamsaynaasaswarya maayaa ka galmudug geli kara dagaalka gala xid soo geli kartaa ma jirto cid loo iman kartaa ma jirto ka joog war ka joog xubintii kalmaan ayaad maqlayseen gudahaan wanaaginta dhegeystayaal barnaamijka kulanka keyr inaad kala socoteen kulmiye gabagada barnaamijka waxaan kaga tegayaa heesuu ku luuqeeyay fanaanka cumar dhuulle heystii baydhabo ma gaarnaanta barnaamijkan labi kulmi doona nabadgelyo

leexsantaydii waa bartay ku dhalaatan baafinaye igu beertay cashaqa janno ileexsantaydii waa bartay ku dhalaatay adalka qaada ayaad eeledkan dhaaftaa dhulka kale u badan baydabaamagaa aadaaada ayaad eeledkan dhaaftaa dhulka kale u badan baydabaamagaa wadulwada barwaaqo aan abaartu barana beeshii degmadka beryo kama hayaanhadalkabaada miyaad belegkan dhaafta dhulka kale u badan haytaba ma gaadha miyaad beled ka dhaarta dhulka kale u badan baytaba ma gaadha